slى اllah wslm wbaark wancm cla nabiyina wkhaliilina muxamed bn cabdillah wcla alih wasxaabih wman walah ama bacd yqul اlimam abu cabdilah muxamed bnu ismaciil albukhari raximah اllah tacala bab اlxayaaءi fi اlcilm wuxuu ku saabsan yahay ama uu baab u yahay cilmiga dhexdiisa in la xishoodo wqaala mujahidu mujaahid waxa uu yii mujaahid ibni jabr almaki laa yatacalamu alcilma cilmiga ma barto mustaxyin mid xishoonaya walaa mustakbirya mid isweynaysiinaya toona waqaalat caaishatu radia allahu tacaala canha nicma nisaau dumar baa wanaag lahaaday nisaau lansaar oo ah nisaaga ama dumarka ansaareed lam ymnachuna uma diidin alxayaau xishoodku an yatafaqahna inay fahmaan fi diini diinta hore waa kii uga soo hadlay alxayaau min aliimaan baab inooga dhigay baabu umuuri liimaanna waa kii xishoodka inoogu sheegay axaadiisteeda qayb ka mida ah. horena waxaynu usoo tilmaannay xishoodka waa xishoodka aan kugu kalifayn wixii wanaagsanaa inaad ka tagto xishoodka layska doonaya waa khuluqun yabcau cala ijtinaabi alqabiix waa ficil kugu kalifaya ama waa khuluq ama dabeecad kugu kalifaysa xumaanta inaad ka fogaato ama hadduu kugu kalifo inuu cilmiga iyo xalaqaadka iyo wixii wanaagsanaa uu kaa fogeeyo ka noocaasi khajal buu noqonayaa madmuuma ee xishoodkii sharciga ahaa kiibaa halkan lagaga hadlaya cilmiga haddii la dalbayo inaan laga xishoon wixii jahli kaa galo ciddii kugu dhaantay inaad weydiiso culimmaduna waxay yidhaahdeen man raqa wajhuhu raqa cilmu wejigaagu hadduu dabco cilmigaaguna mustaqbalka waa dabcaya yacnii xilliga aad wax baranayso haddaad la xishooto wejigaaga oo wejigaagu uu dabco mustaqbalkana cilmiga aad gudbinaysa waa dabcaya oo wax allaale waxaad sheegaysaba oad ka shakiyaysa mujaahid waxa uu yihi ma xasiliyo mid xishoonaya waayo waxay yidhaahdaan xusnu su'aali nisfu lcilmi su wanaagsani cilmiga waa ka barh wey yacni cilmi badan waxaad ku helaysaa su'aalo iyo niqaash culimmaduna waa qaybo qaybo waxaa laga yaabaa macluumada aad doonaysay mid ka badanba inuu kuu sheego qaarna waxaa laga yaabaa hadalkoodu inuu kooban yahay laakiin markaad suaala weydiiso ayaad ka boganaysa waxa aad u baahan tahay hiikha saaxib aladwa bayaanka maxamed alamiin oo dee usuulka mujadidkiisii ahaa xiliyadii dambe mudakaratu fi usuul ihi hiikhale wiiluu dhalay oo ustaadku ah usuulu fiqiga oo la yidhaahdo maxamed almukhtaar ibn maxamed alamiin ashanqiiti waa ragga usuulka lagu xantaa bihina ka dhaxlay wy dhowr xalqadood baan fadhiistay oo maraaqi sucuudka iyo jamculjawaamic ayaa uu ku dhigayo haalada iyo ammaanta la ammaanaya kutubtiisu sida ay tahay waxbaad ka aaminaysa xalqadiisa markaad fadhidana waxaad soonaysaa shiikhani waxba uma baxsana ma hadlayo waxna laakiin dadka la qabsaday suaalay weydiiya markaad suaal weydiisaad ogaanaysaa cilmigiis sheekh maxaa looga jeeda see laysu marka dhaqanada culimadana in waxa weeye la kala barto wey caaisha radi allahu tacaala canha waa xadii inoo iman doona waxay tihi nicma nisaau nisaau lansaar lam yamnachuna alxayaa an yatafaqahna fi diin markay aragtay nabiga calayhi salaau wasalaam isagoo maxfal jooga inay weydiinayaan sida dhiigga caadada looga maydhanayo laysu aahirinayo kayfa ataahar oo nabigu ugu soo celinayo ilaa nabigu calayhi salaau wasalaam uu ka xishoodayba inuu jawaabo iyadoo doonaysa say isaga maydhi lahayd dhiigga caadada in loo faahfaahiyo iyagu waxay eegayeen oo danaynayeen cilmiga iyo axkaamta iyo waajibaadka lagu kalifay qaala waxau hi xadaana muxamed bnu salaam albikandi qaala waxau hi ahbaranaa abu mucaawiya muxamed bnu khaasim aariir alkuufi qaala xadaana hishaam bn curwata bni zubayr bn اlcawaam can abiih can zaynab ibnati ummi salma rabiibat nabiyi sal اllahu alayh wasalam nabigaa korsaday xaaskii nabiga alayhi salaau wasalaam baa dhashay ummi salma can ummi salma oo hooyadeeda radia allahu tacaala canha qaalat waxay tii jaaat waa timi ummu sulaym ilaa rasuuli laahi sal allahu alayh wasalam bay u timi ummu sulaym waxa wey waxay caan ku tahay kuniyadeeda magaceedana aad baa laysugu khilaaf rumaysaaba laakiin caana binti milxaan ilaa rasuuli laahi sal allahu alayh wasalam bay u timi faqaalat waxay tihi ya rasuul allah in allaha alle laa yastaxyi kama xishoodo min alxaqi xaqa kama xishoodo fahal cala lmar'ati haweenada dusheeda ma yahay min uslin wax maydhasho ah ida xtalamat ida hiya xtalamat haddii ay ixtilaamto oo ay riyooto riyo gaara ah looga jeedaa inay ku riyooto galmo iyo jimaac qaala nabiyu sal allahu alayhi wasalam nabigu waxa uhi idaa ra'at haddii ay aragto almaaa biyaha yacni waa maydhanaysa faaat waa dabooshay ummu salama tacni waxay u jeedaa wajhaha wejigeeda ayay daboosha yani mafcuulkii baan la sheegin marka curwa ibn zubayr oo ruwaadda xadiidka ka mida nimanka xadiidka inoo soo warinaya ayaa faadat umu salma maxaa la daday tacni wajhaha waxay u jeedaa wejigeeda yani wejiga ayay daday wa qaalat waxay tihi ya rasuul allah wataxtalimu lmara ay awataxtalimu lmara qaal wuxuu hi nabigu nacam ha taribat ciidowday yamiinuka midigtaadu fa bima yushbihuha muxuu ku shabahayaa waladuha wiilkeedu taribat waa kelmad aan macnaheeda looga jeedin min aturaab baa laga keenay waxaana looga jeedaa caydhowday iftaqarat yadaan gacmahaagu ciidoobe waa markay waxba waayaan ayaa la yidhaahdaa imla kafaka bituraab lakiin hadda waxaa looga jeedaa un waa kelmad la ilaaqo oo la isticmaalo laakiin macnaheeda aan looga jeedin habaar ma ah waylak iyo wayxag iyo wixii lamida wey xadiiku wuxuu inoo tilmaamaya oo inoo soo socotaa masalada guslujanaaba iyo ixtilaamka iyo axkaamtiisu caaisha radi allahu tacaala canha iyo ummi salmaba labada qisaba waa joogeen baa layidhi labaduba waa jawaabeen in ay waxaaweye aanay ka xishoon ummi sulaym radia allahu tacaala canha inay weydiiso nabiga calayhi salaatu wasalaam masalada noocaas siday uga maydhanayso ixtilaam iyo biyo ay aragto ee waxyaabaha ka dhalanaya dhinac kale waxaa ku sugan ummi salama lafteedu inay xishootay laakiin xishoodka ay xishootay khajal buu wax kamay tegin yani wixii looga baahna kamay tegin hadalka ka soo baxay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo jawaabtiis ayay la yaabtay halkaana culimmadu waxay ka qaateen ixtilaamku inaanu dumarka ku badnayn naadir inuu ku yahay inaanu ku badnayn ragga inuu ku badan yahay qaala waxau hi xadaanaa ismaaciil fabima yushbihuha waladuha waxaa loo yani ilmuhu hadduu hooyadii shabahayo ida cala maau rajuli shbaha waladu acmaama waida cala maau lmarati shbaha ahwaala axaadiis baa inoo iman doonta ayuhumaa sabaqa yushbihuhu lwalad labada biyo ka soo horeeya ama ka sareeya biyihiisa ayaa ilmuhu u ekaanaya ma aha labnimo iyo dhadignimo ma aha ee waa ilmuhu cidda wuu ee tilmaamo badan uu ka qaadanayo haday midabka iyo muuqaalka iyo wixii lamida marka gabadha biyaheedu haddii ay sarreeyaan markay labada biyo kulmaan ilmahaasi hooyadiibu u ekaanaya hadduu hooyadii u ekaadana abtiyadiibu u ekaanaya haddii biyaha ninku ay sarreeyaanna wuxuu u ekaanayaa aabbihii iyo adeeradiibu u ekaanaya masaladaasaa looga jeedaa marka haddaanay gabadhu biyo lahayn muxuu hooyadii iyo dadkeeda u shabahaa oo tilmaamahooda u qaata saasaa looga jeeda yani taasaa u daliila inay biyo leeyihiin oo ixtilaamayaan qaala waxau hi xadaana ismaaciil waa ibni cabdilaahi bni abi uways qaala waxau hi xadaanii malik imaamu daar lhijra waa abtigii malik bnu anas can cabdilaahi bni dinaar can cabdilaahi bni cumar radia allahu tacala canhuma ana rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam qaala waxau hi ina min ashajar geedaha waxaa ka mida shajaratan geed ba ka mida laa yasqudu aanu dhacin waraquha caleemaheedu aanay daadanayn wahiya geedkaasi milu lmuslim aw maalu lmuslim muslimka tusaalihiisoo kale wey yani muslimka ayuu shabahaya xadiuuna ii sheega maa hiya geedkaasi waxa uu yahay fawaqaca naasu dadku waxay ku dhaceen yani sheegsheegeen fii shajari lbaadiya waxa weeye baadiyaha ama miiga geedaheedii bay sheegsheegeen wawaaca waxaa ku dhacay fii nafsii naftayda anaha yadu annahla geedtii mareedka inay tahay qaala cabdullah waxa uu waa cabdulaahi bni cumar fastaxyaytu waan xishooday yacnii inaan sheego timirta inay tahay faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah ahbirnaa biha noo sheeg faqaala rasuul lahi sal allahu alayh wasalam waxa uhi hiya yadu annahla waa geedtii mareedka weeye qaala cabdullah waxa uu faxadatu abi aabbahay baan u sheegay bima waaca wixii dhacay fii nafsii naftayda faqaala waxaui laan takuuna inaad ahaato qultaha mid ku qowlay oo sheegay nabiga hortii axabu ilaya xaggayga waa looga jacayl badan yahay taas min an yakuuna lii kada wakada inay ii sugnaato kada wakada yani min almaal waxaasoo xoolaa inaa yeesho xadiiku wuxuu inoo tilmaamaya waa baab lxayaai fi lcilm cabdulaahi bni jawaab nabigu calayhi salaau wasalaam uu ka codsaday su'aaluhu nabigu saxaabada weydiiyey jawaabtana uu ka sugayo ayaa cabdulaahi bni cumar fahmay sidaynu hore usoo marnay utiya bijammaar jawaabtana wuxuu ku gartay wixii nabiga loo keena calayhi salaau wasalaam ayuu ku gartay jawaabta laysweydiinayo laakiin wuxuu ka xishooday inuu jawaabo ayuu jawaab min baabi lfadli ah oo nabigu calayhi salaau wasalaam saxaabadii uu u hayo ayuu ka xishooday laakiin masale uu u baahan yahay kama xishoon masale uu u baahan yahay inuu dadka u sheega kama xishoon ta la diidaya noocaas laakiin macallimku hadduu su-aalku ka gaabsato iyadu waxa weeye xishoodka noocaasi kugumuu dhaafin waajib kugumuu dhaafin ama hay mutaakid kugu ahayo lagaa doonayay kuguma seegin kala diidayana waa ka noocaas waxaa kaloo xadiidkaynu ka faaiidaysananaa saynu hore usoo tilmaanay waalidku ubadkiisa inuu la jeclaado wanaagga la jeclaado cumar bnu khaaab wuxuu aad u jeclaystay welibana adduunyo badan uu dhaafsiisanay inankiisu golahaas inuu ka jawaabo jawaabta saxaabadu ay garan waayeen waxay u noqon lahayd waxaweye wuxuu ku farxo ayay waxaweye u noqon lahayd culimmada qaarna waxay yidhahdeen macno kale ku sugan oo ah eh, eh, cumar bnu lkhaaab inuu ilmihiisa la jeclaysanayo nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu duceeyo maadaama uu jawaabay laakiin tan kalena waa hariiza insaaniya waa wuxuu ilaahay bini aadamka ku abuuray wey faanjacay iyo wixii la ma aha khaaatan haddii uu yahay wax wanaagsan hadii uu yahay baabun wuxuu baab u yahay man axad istaxyaa xishooda fa amara weydiiya hayrahu cid kale bisuaali suaasha yani su-aashii aad u baahnayd ka xishootay ka joogsan maysidee cid kale aad faraysaa in su lagu soo weydiiyo qaala waxa uhi xadaana musadad qaala xadaana cabdullahi bnu daawuud ibni caamir alkhuraybi ayaa la yidhahda can ilacmash sulaymaan ibni mihraan can munir ibni yacla abi yacla athawri munir ibni yacla abi mundir athawri can muxamed ibni alxanafiya wa muxamed ibni cali ibni abi aalib waxaa loo nisbeeyey hooyadii oo ahayd min bani xaniifa khawla inti jacfar alxanafiya baa dhashay alxanafiya n waxaa looga jeedaa nisbatan ila bani xaniifa qoladii musaylima qoladuu ka dhashay wlxanafi mukhtalifu lmaxaamili ayay muxadiiintu yidhaahdeen haddii cid loo nisbeeyo alxanafi iska hubi ma ila alxanafiyatiba oo fuqahadii mise waa ilaa bani xaniifa oo ah waxa weeye qabiilkii loo yaqaanay bani xaniifa an aliyin wa caliy bn abi aalib radi allahu taala canhu qaala waxaa wuri kuntu waxaan ahaa madaan rajulan nin baan ahaa madaan madi badan madigu waa shay dareero ah oo qofka marka shahwadiisu kacdo waxa wey ka soo baxa madi baa la yidhahda wuxuu i madiga ayaa igu badnaa fa amartu waxaan faray almiqdaad almiqdaad ibni camr ninka la yidhaahdo oo aabbihii adoon buu u noqday mawlow u noqday ka bacdina waa tabaniye oo bimacnaa wuxuu soo ilxaaqiyey magaciisa inuu ku abtirsado marka miqdaad bnu lswadna waa bitabani miqdaad bna camrinna waa kii dhalo waa xaqiiqi weeye amartu waxaan faray almiqdaad an yasl nabiya sal اllahu alayh waslm nabiga inuu weydiiyo fasa'lahu waa weydiiyey alwuuu weysaa ku sugan kugu waajibaysa maxalu shaahidku waxa uu yahay cali bnu abi aalib ayaa u baahday madiga xukumkiisa ayuu u baahday almadyu wlmadiyu wlmadyu intaba waa loo dabdiya riwaayaad baa inoo tilmaamaya sababta uu uga gaabsaday ama ugu xishooday wuxuu i limakani ibnatihi mini sababta uu u gaabsaday waxay tahay maadaama madiga uu ku soo baxo shahwa badnaan nebiguna uu ahaa sadogay uu ahaa oo inantiisa aan qabay sidaasuu uga xishooday dabeedna wuxuu faray almiqdaad cali ibnu abi aalibna kama gaabin masalada noocaasa intuu ka xishooday jahli kagama sugnaan ee wixii uu doonayay cid kale ayaa u guday oo miqdaad ayaa nabiga usoo weydiiyey calayhi salaatu wasalaam markaa isdiidi mayso haddaad ka xishooto inaad weydiiso ninaa is leedahay uu kaa dhiiran yahay inaad u dhiibto ama gabadho haddii ay xishooto inay nin usoo dhiibto waa mid waxa weeye haboon wey muhimaddu waa inaad faa'idaysato laakiin xishoodki hadduu kugu kalifo jahli inaad baaqi ku noqoto ta noocaasaa la diidan baabu dikri lcilmi wuxuu baabu yahay cilmiga in la sheego iyo walfutya in la jawaabo fi lmasjidi masjidka lagu jawaabo oo lagu fatwoodo qaal waxau i bukhaari xadaanii qutaybat bnu saciid ibni jamiil ibni ariif abu raja albaqlani albaqdaadi qaala xadaana allay bnu sacd almisri imaamkii jaliilka ah qaala xadaana naafic mawla cabdilaahi bni cumar bni khaaab raximah llah taabici jaliil ayuu ah waxayna ku tilmaamaan inuu yahay min abat nnaas fi cabdilaahi bni cumar mawlihiisa ayuu ah waana laazimay salim ibn cabdlahi bn cumar bn haaab axad fuqahaai sabca iyo naafic mawla bni cumar waa cabdilaahi bni cumar oo saxaabada ugu axaadiis badan marka abu hureyre laga yimaado wlmuktiruuna fi riwaayat اlathar abu hurayrata yaliihi bni cumar waa ninka labaad wey axaadiis badnaanta labada nina ugu axaadiiska badanee laazimay waa wiilkiisa iyo mawlihiisa weeye labadaasi hadday iskhilaafaan keebaa xoog badan waa laysku khilaafa laakiin waxaa loo badan yahay naafic inuu sii xoog badan yahay haddii ay iskhilaaaan an cabdilaahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma ana rajula nin qaama waa fi lmasjidi masjidka faqaala waxa ui ya rasuul allah xaafidku wuxuu uhi baray laakiin ma helin waa meelaha uu aadka u daneeyo marka mubhamaad filmutuun la gaadho matniga gudihiisa nin lagu sheego ama haweene ama qof lagu sheego aad buu baaraa faqaala waxa uu ninkan ma soo helin buu yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayo min ayna halkeebaa ta'muruna aad nafaraysaa an nuhilla inaannu ka soo xarmanno markaannu xaj iyo cumro xidhanayno ihlaal asalku waxa uu yahay waa rafcu sawti bitalbiya codka talbiyada kor in loogu qaado labayk allaahuma labayk ayaa la bilaabaya marka waa ihlaalka ama xidhashada ayaa waxay sababaysaa in lala yimaado ihlaal lala yimaado marka xarmashadiibaa lagu magacaabay oo lagu ilaaqay waxa weeye wixii ka dhalanayay ee musababka ahaa hadda waxaa looga jeedaa an nuhilla ay an nuxrima halkee ka xidhanaa oo ka xarmanaa faqaala rasuul lahi sal allahu alayh wasalam waxaana lagu jawaabaya masjidka gudihiisa sidaaynu arkayno yuhilu waa ka xidhanayaan ahlulmadiinati ahlulmadiina min dilxulayfa meesha dilxulayfa la yidhaahdo waa meel hadda magaalada madiine ka ah ama oo xaafadda xagga koonfureed ugu xigtaan abyaaru cali baa la ama miiqaat baa la labadaba waa la waxay ka xidhanayaan min dilxulayfa meesha dilxulayfa la yidhaahdo wayuhilu waana abcad lmawaaqiit waayo madiinay ku dhex taallaa waa miiqaadka ugu fog inta kale waa qiyo meelahaas laakiin dulxulayfa waa afar boqoliyo dhowr iyo labaatan wey min dulxulayfa ayay ka xidhanayaan wayuhilu waa ka xidhanayaan ahlu shaam min aljuxfa meesha juxfa la yidhaahdo magaalada raabiq la yidhaahdo ayay ku dhowdahay haddana wayuhilu waa ka xidhanayaan ahlu najdinna waxay ka xidhanayaan min qarnin meesha qarnulmanaasil la yidhaahdo waa meel aaiudhow agga aaif wey wa qaala bnu cumar waxa uu yii wayacumuuna waxay sheeganayaan ana rasuul اlahi sal اllah alayh wasalam qaala inuu yii wayuhilu waa ka xidhanayaan ahlulyaman ahlulyamanna waa ka xidhanayaan min yalamlam meesha yalamlam la yidhaahdo oo hadda asacdiya loo yaqaano meel sacdiye la yidhaahdo ayay waxa wey ku taallaa wa kaana bnu cumar ibnu cumar waxa uu ahaa yaquulu mid yidhaahda lam afqah ma fahmin haadihi tan waa yalamlam min rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii kama fahmin yani wuxuu u jeedaa kelmadda noocana macnaheeda inaanu fahmin sidaa awgeed wuxuu jeclaysay kuwa kale inuu ka sooco yacumuuna nabiga inay ka sugan tahay agtiisa waa ka sugan tahay laakiin waxa madmadowgu ka galay ma aha nabigu maku hadlay mise kuma hadal taa ma waxa uu ka galay macnaheeda maxaa looga jeedaa marka halkaa waxay noqonaysaa wayacumuuna ana rasuul allahi qaal zacamo oo loo isticmaalay wax la taasina waa wax jira wey xilliyada qaar in loo isticmaalo wax la huba in loo isticmaalo xadiikii dimaam ibni aclaba wazacama rasuuluka rasuulkaagu wuxuu sheegtay yani waa wuxuu huba wey oo wuu ogyahay waayo isaga waxa weeye hadalkiisa ayuu sheegaya oo uu soo naqlinaya marka zacama shayga muxaqaqa waa loo isticmaalaa laakiin haaliban la sheeganayo ee aan la hubin ayaa sida badan loo isticmaalaa Eh, maxalushaahidku waxa yahay nabigu calayhi salaau wasalaam su-aasha waxaa lagu weydiiyey masjidka dhexdiisa wuxuuna ku jawaabay masjidka dhexdiisa ayuu ku jawaabay cilmigana de waxaaba u asala masjidka ayaa u asala ama axkaamta miiqaadka iyo halka laga xidhanayo kitaab alxaj baa inoo soo socda baabun wuxuu baab u yahay man axad ajaaba u jawaabay asaaila ka wax weydiinaya biakara mima sa'ala wixii uu weydiiyey wax ka badan ugu jawaabay yani qofbaa su-aalku weydiinaya intii uu ku weydiiyey iyo inaad isleedahay waa u baahan yahay labadaba waad ugu jawaabaysa qaala waxa ui bukhaari xadaana aadam wa aadam bnu abi iyaas alcasqalaani qaala waxa ui xadaana bnu abi diib wa muxamed ibni cabdiraxmaan ibni lmugiira ibni alxaari ibni abi diib almadani an naafic waa mawla bni cumar can ibni cumar radi allahu tacala canhuma can nabiyi sal allahu alayh wasalam wa can uhriyi ibnu abi dib baa lagu cadfaya wa can zuhriyi can salimi salim bni cabdillaahi bni cumar can nabiyi sal allahu alayh wasalam ana rajula nin sa'lahu nabiga waa weydiiyey wuxuu weydiiyey maa yalbasu lmuxrimu qofka xarmaday ee xaj iyo cumro xidhay muxuu xidhanaya faqaala waxaa uhi laa yalbasu xidhan maayo alqamiisa qamiis xidhan maayo wala alcimaamata cimaamadna xidhan maayo wala saraawiila saraawiilna xidhan maayo wala alburnusa burnusna xidhan maayo waa qamiiska koofiyadiisa wata wey marokaankayaba hadda isticmaala ee maryaha hurdadana qoladan khaliijku waa u isticmaalaan yani waa qamiis uu ku talan yahay koofiyadiisu ku waayo amiiskii gaar loo diiday cimaamadiina gaar baa loo diiday wii lamida koofiyadii kani waa kasii xeeldheeriya waa labadiiyo wada socdo walaa awban mara xidhan maayo masahu uu taabtay alwarsu huruudi ay taabatay la huruudeeyey aw izacfaraanu ama zacfaraan waxa weeye uu taabtayoo la mariyey kaana xidhan maayo fain lam yajid haddii aanu helin an naclayn waxa weeye kaba haddii aanu helin falyalbasa xidho alkhufayni laba khufaa xidho waliyaqtachumaa ha gooyu xataa yakuna ilaa ay ka ahaanayaan taxta alkacbayni labada canqow hoostiisa xadiikan wuxuu inoo tilmaamaya marka cilmiga laga hadlayo qofku hadduu su'aal ku weydiiyo su uu ku weydiiyey aad ogaato ujeedadiis iyo waxa uu doonayo aab maaha qaabkuu u doonaya inaad ugu jawaabto adiga ka cilmi badan oo wax lagu soo biday su ku weydiiye inaad badasho oo qaab uga munaasibsan qaabka uu kuu weydiiye uga faaiid badan uga cilmi badan inaad ugu jawaabto ta noocaasuu xadiiku inoo tilmaamaya nabiga calayhi salaau wasalaam waxaa la weydiiyey qofka muxrimkaa ah muxuu xidhanaya yani wuxuu doonayaa in loo taxo laba go iyo waxyaabaha noocaas u xidhanaya in wax loo sheego ama midab ha noqoto ama qaab ha noqoto ama maryahi xilligaa la xidhanaya waxa u bannaan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku baraarujiyey ta noocaasa inaan laga gayoonayn waayo asalku waxa uu yahay marka baabu libaas laga hadlayo asalku waxa uu yahay wax walba in la xidhanayo wixii lagu diiday mooyaane waxaa loo tilmaamay siday qaacidadu tahay marka asalku hadduu yahay wax waliba inay kuu bannaan waxaa loo baahan yahay maxaa lagu diiday hadduu asalku ahaan lahaa wax waliba inay mamnuuc tahay maxaa banaan baa laysweydiinaya maa albas baa laysweydiinaya maxaan xidhaa laakiin nabigu wuxuu u tilmaamay qaacidadu inay cagsiga tahay oo ay habboon tahay waxa loo diidaya waxa ay tahay inuu su-aasha keeno balaaqiyiintuna waxay u yaqaanaan alusluub alxakiim baa loo yaqaanaa alusluub alxakiim yani qofkii su-aasha ku weydiiyey ayaa su waxaad ku qaadaysaa oo aad ugu jawaabaysaa sida waxa weeye habboon marka jawaabta nabigu bixiyey camaa yalbasu jawaab uma aha ee waxay jawaab u tahay camaa laa yalbasu maxaan la ayay jawaab u tahay usluubulxakiim baa la yidhaahda badiica lagu sheegaa badiicuna waa alfaada iyo erayada wanaajiyo waa lafdi iyo macnawi muxasinaadka macnawiga markay sheegayaan ayay waxaw ku sheegaan usluubkan eh, tusaalayaashiisu waa badan yihin waxaa ka mida ah, wayasaluunaka maada yunfiquun qul maa anfaqtum min khayri falilwaalidayn wlaqrabiin waxay all weydiiyeen nabiga weydiiyeen calayhi salaau wasalaam maxaanu bixinaa madahab geel lo ai maxaanu bixinaa waxa loo tilmaamay taasi inaanay muhim ahayn ee waxa ka muhiimsan qaabka aad wax wanaagsan iyo meel wanaagsan ku bixisaan iyo meesha lagu bixinayo agoomihii iyo masaakiintii in la siiyo taasaa loo tilmaamay xadiikanina waa la mid saailka in loogu jawaabo jawaabtiisii wax ka badan waxaa ka mid a ah xadiikii buluuqa lagu bilaabay nabiga waxaa la weydiiyey calayhi salaau wasalaam biyaha badda lagu weysaysanaya taasay ka doonayay ina narkabu lbaxra wanaxmilu macana alqaliila min alma fain tawada'na bihi caashna biyaha yare aanu sidanno haddaanu ku weysaysano waanu haraadayna waxay doonayaan atawada'u bimaai lbaxri bay weydiiyeen nabigu wuxuu ugu jawaabay calayhi salaau wasalaam ahuuru maauhu waatay doonayeen laakiin maadaama ay badda fuushan yihiin biyaheeda in lagu weysaysana ay isweydiiyeen waxa suuragala cuntana inay u baahdaan baktigiisuna waa xalaal ee cuna kitaab wuu wuxuu kitaab u yahay waysada kitaabkeedii wey bism illaahi raxmaan raxiim kitaab wuu waxaynu ka soo dhammaanay abwaab baynu ka soo dhammaanay bad lwaxyi kitaab liimaan kitaab lcilm kutubtaasoo dhan baynu ka soo dhammaanay wuxuu halkan ka gelayaa cibaadaadkii buu ka gelaya ee kala duwanaa hadday tahay salaadii iyo soonkii iyo zakadii iyo xajkii axaadiista soo socota ee ka hadlaysa axkaamta laynoo jideeyey qayba waxay ku saabsan tahay danaheenna adduunyo sidaynu wax kala iibsanayno iyo guurka soo gala sida loo kala xukumayo axkaam badanoo ku saabsan adduunyada iyo mucaamalaadka iyo dadka waxa ka dhaxeeya ayaa waxa weeye ka mid ah waxaa kaloo ka waxa wey laynoo jideeyey labada waxaana asala cibaadooyinka ayaa asala hiya alaslu wa hiya alashraf iyadaana qiimo badan sidaa ogeed baa culimmadu waxay ku bilaabaan cibaadaadka ayay ku bilaabaan markay axkaamta ka hadlayaan cibaadaadka marka loo yimaadana waxaa ugu mudan salaada ayaa ugu mudan salaadana waxa weeye waxyaabaha la'aanteeda aanay ansaxay oo weysadu ay ugu weyn tahay ayaa waxa weeye lagu bilaabaa marka hadalku sidaasuu u dhacaya kitaab lwuu wuxuu kitaab u yahay weysada alwuu iyo alwau wuu waa ficilka waa weysada la weysaysanayo wauna oo wowda la fatxinayo waa biyaha lagu weysaysanayo labaduba axaadiista inoogu iman doonaan baabu maa jaa fi lwuu wuxuu baabu yahay wixii ku yimi weysada iyo wa wlkii all uu i yaa ayuha ladiina aamanuu ida qumtum haddaad isu taagtaan ila alaad faqsiluu maydha wujuuhakum waxaa looga jeedaa ida aradtum alqiyaama ila asala haddii aad doontaan salaad inaad isu taagtaan oo aad tukataan faqsiluu maydha wujuuhakum wejiyadiinna maydha wa aydiyakum qacmihiinna maydha ila almaraafiqi ay maca biruuusikum madaxyadiinna masaxa wa arjulakum cagihiinana maydha wujuuhakum bay ku cadfantahay ila lkacbayn waxa weeye maca alkacbayn iyadoo canqowguna uu soo gudagelayo ama ila alkacbayn ilaa kacbaynka laga gaadhayo oo waxa weeye ay soo gelayaan qaala abu cabdilah waxa wuri wabayana nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waxa uu caddeeyey anahu ana farda lwuduu waysada waajibkaahi maratan mara hal hal mar inay tahay watawadac waa weysaystay nabigu calayhi salaau wasalaam aydan mar labaad lagu noqon yahay maratayni labalabana waa weysaystay waalaaan ay watawadaa alaaan saddex saddex jeerna nabigu waa weysaystay walam yazid kama ziyaadin calaa alaain saddex wa kariha waa diideen ahlulcilmi ahlulcilmigu waysada in lagu talax tago wa an yujaawizuu iyo inay gudbaan dadka weysaysanaya ficla nabiyi sal allahu alayhi wasalam ficilka nebiga oo ay talax tagaan la tilmaama aayaddu waa aayadda waajibinaysa in la weysaysto aayadda waajibinaysa wey suuratlmaa'idana waxay soo degtay madiine ayay ku soo degtay idan weysada waajibideedu madiine ayay ahayd laakiin taa macnaheedu ma aha maka salawaadkii lagu tukanayay inay bilaa weyse ahayd weysadu waa horaysi oo nabigu calayhi salaau wasalaam salaad kastoo uu tukanayo waa u weysaysanayay laakiin weysada halkan lagu sheegay waa tii waajibka ahayd wey ee la tilmaamayay salaada la'aanteed inaanay ansaxayn haddaan loo weysaysan weysada waajibkaa maxaa waajibinaya idaa qumtum ila salaa ma waxa waajibinaya haddii salaada la ysu taago mise haddii xada la helo waa laba qowl wey ma hadday weysadu kaa jabto ayay waajibaysaa mise waxay waajibaysaa markay weysadu kaa jabto salaada wakhtigeedina uu soo galo ee aad doonto inaad tukato shaaficiyada qowlkooda asaxahi waa sidaas waa labadaasi markay isu yimaadaan idaa qumtum ila salaati fasiluu ay fatawadauba macnuhu dhacay ma marka salaada loo kaco ayaa waxa wey la weysaysanaya yani salaada wakhtigeedu soo gaadhay macnuhuma wuxuu u dhacayaa idaa qumtum ila salaati muxdiiin haddii aad doontaan salaada inaad tukataan idinkoo bilaa weyse ah, macnuhu u dhacaya mise waa mulaq waa idaa qumtum ila alaa salaadba haddaa u kacaysa labadaba waa la yii qole waxay idhaahdeen lagu sii daynaya qumtum ila alaa casr subax mar kastoo salaad aad u kacayso ama weyse qab ama bilaa weyse noqo mar walba idaa qumtum ila salaa faqsiluu laakiin waxay leeyihiin haddaad bilaa weyse tahayna waa waajib haddaad weyse qabtayna waa tajdiid oo waa sunne salaadaa cusub inaad u weysaysato waa mid wanaagsan wey labadaa macnay ku qaadaya qolada kalena waxay leeyihin idaa qumtum ila salaa muxdiiin idinkoo weysajaba haddii salaada aad doontaan inaad tukataan weysaysta labadaba waa lagu macnay yani qole waxay soo gelinayaan eh, in la cusboonaysiiyo haddii salaad cusub la tukanayo weysada in la cusboonaysiiyo taasay doonayaan aayadda inay soo geliyaan marka uma baahna inay ku xidhaan oo ay ku dabraan idaa qumtum ila salaa muxdiiin uma baahna laakiin waxay u baahan yihiin waajib iyo sunn inay u kala qaadaan baabun wuxuu baabu yahay laa tuqbalu lama aqbalo salaatun salaad biayri uhuur daahir la'aana qofku aanu daahir ahayn waa caam weeye waayo ahaaradu siday fuqahadu sheegaan waa rafcu xadain wa isaalatu khabat kaasaa ahaaro la yidhaahdaa xada in la kor yeelo xadakuna waa shay macnawiya oo aan la E, xukmiyu yamnacu min asalaati wanaxwiha waa wasfi xukmiya oo macnawiya oo aan la dareemayn oo kuu diidaya salaada inaad tukato waana laba mid weyn iyo mid yar ka weyni waa xaydkii iyo jinaabadiiy wixii lamida xadadka yarina waa Eh, waxaa kaloo soo gudagalaya isaalatu najas najaasa in layska zuuliyo iyaduna waa soo gudagelaysa eh, baabka wuxuu ku baabaysa imaam bukhaari xadii muslim iyo abi daawuud iyo sunanta ku sugan eh, wuxuu usoo qaatayna lina alxadiia laysa cala sharihi way dhacdaa xadii bukhaari agtiisa aan shardigiisa ka ahayn yani axiixiisa aan gaadhsiisnayn laakiin agtiisa ka sugan oo imaam bukhaari saynu muqadimada kusoo tilmaanay xadiika uu ka tegay macnihiisu ma aha inuu agtiisa daciif ka yahay ee axaadiista agtiisa ka ansaxday kuwa ugu saxiixsan ayuu soo xushay marka axaadii baa agtiisa saxiix ka ah laakiin aan gaadhsiisnayn bukhaarigiisa inuu soo xulo xadiikani kuwaasuu ka mid yahay wa cala shari muslim qaal waxa ui xadaana isxaaq bnu ibrahim bni mahlad alxandali isxaaq ibni rahawayh ayuu caanku yahay rahawayhi muxadiiinta ayaa yidhaahda luawiyiintuna rahuya bay yidhaahdeen ama cagsiga rahawayhi waxa isticmaala luawiyiinta muxadiiintuna waxay isticmaalaan rahuya kelmada wayhinbay diidayeen waa imaamu axmed saaxiibkiisii weynaa wey qaala waxa uhi ahbarana cabdurazaq waa ibni hamaam aلصancaani qaala ahbarana macmar ibni rashid aلصancaani can hamaam ibni munabih alyamani anahu samica aba hurayra radi allahu tacala canhu yaquul qaala rasuulu اllahi sal اllah alayh wasalam xadiidkani wuxuu ka mid yahay nushatu hamaam nuskhada loo yaqaano waa nuskho macruuf oo axaadii badan lagu soo wariyey imaamu muslim iyo bukhaarina nusada axaadii bay ka soo xusheen nusadu hal sanad bay leedahay iyadoo halkaa sanad leh ayay axaadii ka soo qaateen waa adilada ugu waaweynee loo daliishaday bukhaari iyo muslim inaanay saxiixa wada koobin min asaxiixi fawata kaiira wa qaala najlu ahramin yasiira hal kitaaboo hal sanad leh ayay axaadiista qaar ka soo qaateen qaarna ka tageen aanna ka tagin waxaa ka mida nuskadana ka mida marka imaam lbukhaari nuskada sideeduu usoo qaataa xadiis hadduu uga baahdo laakiin imaamu muslim waayo nusakdaas culimmadu markay qaadanayaan inta hal sanad shiikhoodu u sheego ayaa loo taxaya wuxuu odhanaya bilowga xadaana fulan qaala xadaana fulan sanadkana loo taxaya halkii la soo celin lahaa waxaa la odhanaya wabihi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وbه قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني xadيiثkan dambe sanadka horaa loo celinaya marka muxadiثiintu waxay leeyihin ardaygii sidaa u qaatay markuu soo warinayo siduu yeelaya ma sidaasuu samaynaya mise uu cadaynaya mise xadيiث walba iyadoo xataa sanadkiisa aanu shiika ka maal shiika wuxuu ka maqlay wabihi sanadkii hore ma soo celinaya oo ma ku laaya sidaana shiikha ma kaga warinaya intuba waa banaan laakiin sida ugu fiican waa in la cadeey waana sida imaamu muslim isticmaalo oo xadiikanoo kale wuxuu odhanaya xadaana fulan inta uu taxo sanadka cabdurazaaq macmar hamaam can abi hurayra wa xadaa biaxaadii minha kada wakada dabeedna wuxuu bilaabaya xadiikii yani sanadka markuu sheego axaadii baa naloo sheegay waxa kamida xadiikana ka mida wuxuu bilaabaya matnigiibuu bilaabaya waa ta ugu fiican wey wanusakhun isnaaduha qad ittaxad e, nadban acid e, isnaadaha fi kulli sanad yani sunnanimo u soo sanadkeeda laa waajiba wlbadء fi aklabihi bihi wabaqin adrajuu macwa bihi wajaaza macda dikru bacdin bsanad munfarida cala lasaxi muctamad way ku banaantahay sidaa bukhaari samaynayo xadii ka mida inaad soo qaadato sanadkii bilowga lagu sheegayna aad ku ladho waxa wey waa ku banaantahay masaladana ka mida qaala rasuul lahi sal اllahu alayh waslm waxaa wii laa tuqbalu la aqbali maayo alaau man mid salaadii la aqbali maayo xdaa xada la yimi oo weysadu ay ka jabtay xataa yatawada ilaa uu ka weysaysto qaala rajulu min xadramowt waxa uu hi mal xada xadaku waa maxay weyse jabku waa maxay ya aba hurayra qaala waxa uhi fusaun aw duraadun yani labaduba waa isku macna waa neeftii weeye qofka duburtiisa ka soo baxaysa fusana waa hadday bilaacod tahay duraadna waa hadday cod leedahay xadiiku wuxuu inoo tilmaamaya nabigu calayhi salaau wasalaam inuu inoo sheegay salaadu inaanay ansaxayn oo aan la aqbalayn oo aanay gudayn hadii aan la weysaysan waana qofkii muxdidka ahaa man axdaa yani qofkii weysadu ka jabtay waxaa daliil u yahay weysadu inay tahay sharun min shuruudi الsala laa tuqbalu qabuulkana hadda waxaa looga jeedaa qabuulkii fuqahada waayo qabuulku waa laba qabuulu ijzaa iyo qabuulu thawaab waa labadaa weeye qabuulu ijzaa yacnii in lagaa aqbalo bimacnaa inay kaa guddo oo aadan soo qallaynayn oo aadan soo celinayn waa kay fuqahadu ka hadlaan ka sheegaya waa kaas ka waa qabuulu thawaab alla inuu aqbalo abaalmarinteedana lagu siiyo kaasi waa macno dambe wey kaa ilaahay baa gacanta ku haya inagu ma ogin cabdulahi bni cumar waa waxa weeye low taqabala allahu minii salaatan hadduu alle salaad waxa weeye iga aqbali lahaa lakaana axaba ilaya min kada wakada wax walba waan ka jeclaan laha wax walba waan ka jeclaan laha qabuulkaasi waa qabuulka dambe wey waa qabuulka dambe ida abaqa alcabdu lam tuqbal lahu salaat arbaciina yowma waa man ataa caraafan fasalahu can shay lam tuqbal lahu salaa arbaiina ywma ida abaqa alcabdu lam tuqbal lahu salaatu xata yarjic xadiika muslim adoonku hadduu baxsado tahriibo salaad laga aqbali maayo ilaa uu ka soo noqonayo konton sano hadduu maqan yahay salaadiisa la aqbali maayo yacni loogama jeedo waa lagu leeyahay oo waa soo qallaynaya loogama jeedo waxaa looga jeedaa salaadiisu ajar maleh ayaa looga jeeda marka hadda wa qabuulu ijza ayaynu ku macnaynayna baabu fadli lwuduu wuxuu baabu yahay waysada fadligeeda baabkeedii wey iyo wluru lmuxajaluun wuxuu baabu yahay alguru lmuxajaluun kuwa waxaa weeye galaalan ee garan galaalan yani foodoodu ay caddahay almuxajaluun waaxahoodu ay cad min aaar wuu raadka weysadana ay la cadyihiin qaala waxa ui bukhaari xadaanaa yaxya bnu bukayr awowgii baa loo nisbeeyey waa yaxya bni man bukayr waa awowgii aabihii baa maqan maykaasi waa ibnu ufayr aiid ibnu ufayr wey kaas saciid ibnu kaiir ibnu ufayr yaxya bni cabdillaah wey yaya bn cabdlahi bn bukayr qal waxa ui xadaana ley waa ibn sacd can khalid bn yaziid alskandaraani can saciid bn abi hilaal ataymi almadani can nucaym almujmir almujmir waa naanaystiisa ama waa shaqadiis waa wixii uu qabanayay yani waa fooxla wey waa kii fooxa shidayay almujmir nucaym ibni cabdilaah baa la yidhaahda alcadawi almadani qaala waxa uhi raqiitu waan fuulay maca abi hurara abi hurayra maciis calaa dahri lmasjidi masjidka guudkiisa ayaan la fuulay fatawabaa waa weysaystay faqaala waxa uhi inii anigu samictu nabiya sal allahu alayh wasalam nabiga ayaan maqlay yaquulu isagoo leh ina ummatii ummadaydu waa ummat lijaaba ummat dacwa waa dadka loo yeedayo diinka islaamka loogu yeedayo laakiin hadda dadkii ajiibay baa looga jeeda muslimka looga jeeda ina ummatii ummadaydu ummatulijaaba yudcawna waa loo yeedhaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaame uran xaal ay yihiin kuwa waxa weeye galaalan oo yani foodoodu caddahay wejigu cadyahay muxajaliina garan oo waaxahoodu ay cad yihiin iyo lugahoodu ay cad min aahaari lwuduu waysada raadkeedana ay la cad yihiin faman axadkii istaaaca awooda ee minkum idinkaydii ka mida an yuiila inuu dheereeyo uratahu galaalnaantiisa faliyafcal ha sameeyo yanii qofka awoodaya xubnaha waysada intii lagu waajibiyey inuu ka badiyo si iftiinkiisu u ziyaado maalinta qiyaame faliyafcal ha sameeyo intaa dambe xadiiku waa mudraj weeye wabu hurayrata qaala daa min kiisihi faqadaa yumayizhu ululcirfaani waa kii ibnulqayim lahaa yani intan dambe isaga ayaa ku darsaday xadiika kama mid ah waa mudraj fii akhir matni wey xadiiku wuxuu inoo tilmaamaya fadliga weysada inay ka mid tahay xubnihii lagu weysaystay maalinta qiyaame inay iftiimayaan oo ay dhalaalayaan bal waxay noqonaysaa calaamad muminiinta iyo munaafiqiinta lagu kala soocayo muslimka iyo gaalka lagu kala soocayo xubnihiibaa ifaya oo waxa weeye dhalaalaya aljazaau min jinsi alcamal maadaama xubnahaas adduunyada inta la joogo la nadiifinayo la dhalaalinayo shan wakhtiya ka badanba loo maydhayo ayaa alla subxaanahu watacaala maalinta qiyaame dhalaalkii iyo iftiinkii la muujiyey oo waxa weeye shay xisiya laga dhigay waayo wuduuguba waa min anadaafati wlxusni baa laga keenay shaygu inuu dhalaalo qurux bato nadiif noqdo ayaa waxa wey macnahaasa laga keenay xubnaha weysada intii loogu talagalay ma la dhaafinaya waa masale khilaafiya weye nabiga calayhi salaau wasalaam inta laga hayaa waa inuu ku joojiyey xubnihii weysada axaadiista tilmaamaysa inuu dhaafiyey fatawadaa xataa ashraca fi lcadud ilaa uu galay cadudka cududda u galay waxay culimmadu ku qaadeen waa in loo dhaafinayo si loo hubiyo intii waajibka ahayd oo marka gacanta la maydhayo suxulka lagu joojiyo suxulka hubin maysid inaad wada maydhay ilaa inaad wax dhaafisa mooyaane marka inta noocaas iyada waa lala imanaya laakiin taynu ka hadlaynaa sida bacdu taabiciin ay samaynayeen ilaa kilkilaha in la gaadhsiiyo wixii la iyadu waxa weeye mid sugan ma aha oo lagu talax tegi maayo waxaana ugu haboon intii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa weeye in la ayaa ugu mudan taana de culimmadu waxay ku qaadeen dee kale isagu maba aqbalayo waxa weeye ziyaad ma aqbalayo ziyaado ma aqbalayo oo de waa laga baxaya xubno kalea loo baxaya qacantii way aqbalaysa lugihiina waa aqbalaya saxaabiguna waxa uu sheegay waa qurada waa tii wejiga ku saabsanayd waa ti wajhay ku saabsanayd marka waxa weeye sidaas ayaa waxa weeye tawasudku ama ictidaalku yahay in intaa la hubiyo intaan laga maarmayna in lagu ziyaadiyo inta noocaasa maalinta qiyaame waxa weeye iftiimaysa oo dhalaalaysa baabun wuxuu baab u yahay laa yatawada'u ka weysaysan maayo qofkii min ashaki shaki xaggii ka weysaysan maayo xataa yastayqina ilaa uu iska hubiyo yani shaki kugu yimi ha u weysaysan weeye macnuhu qaala waxa uhi xadaanaa cali wa caliy bni cabdilaahi bni jacfar ibni almadini ayuu caan ku yahay qaala waxa uhi xadaanaa sufyaan horaynu ina soo maray cali ibnu lmadini haddii la sheego shiikhiisu waa sufyaan ibnu cuyayna qaala waxa uhi xadaana zuhriyu moxamed bnu shihaab can saciid bni lmusayib almahzumi wa can cabaad maya nusukhda rasmiga ah wow un baa ku jirta nacam laakiin waa bimacna alxaa xaa yani sanadkii baa la badelaya wa can cabaad laakiin nuskhadayda waxaa ku sugan waxa weeye wow keliya wey wow keliya wey an abaad wowbaa la sugaya olana xa bay kusii dareen laakiin wowdaa ku ilan an abaad ibni tamiim ibni zayd alansaari ibni zayd ibni caasim alansaari can cammihi adeerkii oo ah cabdilaahi ibni zayd ibni caasim alansaari waxaa noo iman doona kitaab adan baab اladan waxaa inoo iman doona cabdulaahi bni zayd ibni cabdirabihi waa laba saxaabi wey cabdulaahi bni zayd ibni caasim ayaa axaadii badan oo baabulwuduana waa inoogu soo noqnoqonaya cabdulahi bni zayd ibni caasim baa la yidhahda can camihi cabdulaahi bni zayd anahu shakaa wuxuu ashtakooda ilaa rasuuli laahi sal allahu alayh wasalam arajulu shaka anahu haddii loo celiya cabdulaahi zayd shaka ilaa rasuuli laahi sal allahu alayh wasalam wuxuu nabiga u sheegtay arajula nin alladii kaasoo yukhayalu ilayh waa haddii damiirka loo celiyo saxaabiga loo celiyo shakana laga dhigo mabniyun lilmacluum arajulana la nasbiyo mafcuul bay noqonaysa yani shaka saxaabigu ilaa rasuulilah arajula nin xaalkiibuu ka ashtakooday yani masaladiisaa looga jeeda ashtakadu hadda waa waxaa kaloo bannaan oo nusakda qaar loo dabdiyey shukiya nabiga waxaa looga ashtakooday alrajulu naaibu faacil baa lagu rafcinaya waxaa kaloo bannaan shaka faacilkiisa alrajulu in laga dhigo annahu damiirkiisana damiiru shani laga dhigo annahu shanigu inuu yahay shaka waa ashtakooday ilaa rasuuli laahi sal allahu alayh wasalam alrajulu ninbaa ashtakooday alladii kaasoo ninkaasoo yukhayalu ilayhi ismoodsiinaya ama xaggiisa la annahu isagu yajidu shaya shay inuu helayo yacni neef wixii la mida wax laga xishoonaya marka eray guud baa la isticmaalaya annahu yajidu inuu helaya ashaya shay inuu helayo waysada jabinaya fi salaati salaada dhexdeed faqaala waxau hi nabigu laa yanfatil yaanu jeesan aw laa yansarif yaanu gadoomin xataa yasmaca ilaa uu ka maqla sawtan yani neefta codkeeda ilaa uu maqlo aw yajida ama uu helayo riixan urteeda uu helayo xadiika waxaa laga qaatay qawaacidda waaweyn ee shanta ah ee fiqigu uu ku dhisan yahay alyaqiin laa yazuulu bishaki waxa la hubo loogama tago shaki loogama tago waana masaaisha waaweyn ee waswaaska dad badan waxa wey aafeeyey ay waxawe ka badbaadayaan hadaad hubaal hayso shaki aad shakiday ha uga tegin qofku isagoo sujuudsan sida xadiista qaar inoo tilmaamayso ayuu dareemaya inay neefi ka soo baxday shaydaankaa laga yaabaa inuu afuufo xaggiisa dambe dabeedna waxbuu dareemaya shaki baa gelaya nabigu wuxuu uhi wasalaam ilaa aad hubaal hesho nabigu alayhi salaau wasalaam wuxuu tilmaamayaa ilaa aad hubaal hesho yani waad hubta inaad weyse qabto hubaasha looga tegi maayo hubaal lamida mooyaane xataa yasmaca aw yajida aw yaclama uu ka ogaanayo ur uu ka ogaanayo oo urtii uu ka ogaanayo waa qaacida naafica hadday salaad tahay hadday soom tahay haddii ay tahay weyso iyo axkaamta fiqiga kala duwan waa midka anfacaysa wey baabu takfiifi fi wuu wuxuu baabu yahay in la khafiifiyo weysadii qaala waxa uhi xadaana caliy bnu cabdilah almadini qala xadaana sufyaan ibnu cuyayna can camri wa ibni dinaar qala ahbaranii kurayn ibn abi muslim mawla cabdilaahi bni cabaas can ibni cabaas radi allahu taala canhuma ana nabiya sal allahu alayh wasalam naama waa seexday xataa nafakha ilaa uu quuriyay nebigu uma salla waa tukaday warubama qaala waxaa laga yaabaa inuu i idajaca dhinaca ayuu dhigay xataa nafaka ilaa waxa weeye uu khuuriyey nebigu uma qaama waa istaagay fasallaa waa tukaday nebigu uma xadaanaa bihi sufyaan xadiidka sufyaan baa noo sheegay maratan bacda mara yani xili xili ka dambeeyo yani dhowr jeer buu noo sheegay can quraybin buu nooga sheegay can ibni cabaas qaala waxa uhi bitu waan hoyde cinda khaalati maymuuna laylatan habeen ay fii laylatin habeen baan u hoyday faqaama nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waa istaagay min alleyl habeenkiibuu istaagay salaatuleyl u kacay falama kaana markuu ahaa fii bacdi leyl habeenka qayb ka mida qaama nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waa istaagay fatawadaa waa weysaystay min shanin waxa weeye ashuun ama jarxad buu ka weysaystay mucallaqin waxa weeye meel la suray wuduuan weyse ayuu ka weysaystay khafiifan fudud maxalu shaahidku waa halkaas wayse uu fududeeyey yukafifuhu waa khafiifinaya camrun baa khafiifinaya wa yuqaliluhu waa yaraynaya yani qacantuu ku tilmaamay wayse fudud inay tahay wa qaama waa istaagay nabigu yusalii xaaluu yahay mid tukanaya fatawadatu waan weysaysa haddaan ibnu cabaas ahay naxwan mima tawadaa yani shabiihan mima tawadaa weysadii uu weysaystay mid shabahaysa faqumtu waan istaagay can yasaarihi dhinaca bidix baan ka istaagay warubama qaala sufyaan waxaa laga yaaba sufyaan ibnu cuyayna inuu yidhi can shimaalihi bidixda waa isku mid faxawalanii nabigu waa ii xawilay fajacalanii waa i yeelay can yamiinihi midigtiisa sia riwaayaadka qaar tilmaamayaan nabigu wuxuu qabtay dhegtiisa ayuu qabtay dabeedna faadaaranii can yamiinihi facacalnii waa i yeela can yamiinihi midigtiisa uma sala waa tukaday nabigu maa sha allah intuu alla uu doono ayuu nabigu tukaday uma dajaca kadib waa jiibsaday anaamanidajaca dhinaca ayuu dhigay fanaama nabigu waa seexday xata nafaka ilaa uu huuriyey uma ataahu waxa u yimi almunaadi muadinkiibaa u yimi bilaal baa u yimi faaadanahu waa ogeysiiyey bisalaati ay biwaqti sala salaada waqtigeeda ayuu ogeysiiyey faqaama macahu nabigu waa la istaagay ila salaati xagga salaada fasallaa waa tukaday nabigu walam yatawada mana weysaysan qulnaa licamrin camr bni diinaar waxaanu ku nidhi ina naasan dad yaquuluuna waxay odhanayaan ina rasuula allahi sal allahu alayh wasalam rasuulka alla tanaamu way seexataa caynuhu ishiisu walaa yanaamu qalbuhu qalbigiisa ma seexdo oo xagga qalbiga kama seexdo qaala camrun waxaa weli samictu cubayd bna cumeer baan maqlay yaquulu isagoo leh ru'ya lambiyaa'i ambiyada riyooyinkoodu waxyun waa waxyi weeye uma qaraa wuxuu akhriyey innii anigu araa waan arkaya fi lmanaam riyada dhexdeeda annii adbaxuka inaan ku gowracayo waana qaata oo wuxuu u qaatay inuu fuliyo taa macnaheeduna waxay tahay ambiyadu waxay ku riyoodaan iyagoo hurda waxay la mid tahay filyaqadati bay la mid tahay waayo qulubtoodu xadii isra wlmicraaj tanaamu acyunuhum walaa tanaamu quluubuhum ambiyada waxa weeye indhahoodaa seexda laakiin quluubtoodu ma seexato halkeeda inoogu iman doontaa insha allahu tacaala xadiidkan wuxuu inoo tilmaamaya weysada in la fududeeyaa inay bannaan tahay fududayntuna laba dhinacba waa ka imanaysaa midi waxay tahay xagga tirada hal hal mar in laga dhigo oo xaggaa laga fududeeyo ta labaadna in la fududeeyo yani biyihii inaan laysku badin oo biyo kooban la isticmaalo iyaduna waa takhfiif marna caagad baad isticmaalaysa marna waxaa laga yaabaa sufur inaad isku filnaysiiso iyaduna waa fududayn wey kaman wa kayfan tira iyo tayaba labadaba in loo fududeeyo xadiisku waa inoo tilmaamaya isbaaqu lwuduuna waa baabka inoogu xiga waysada waafi in laga dhigo tira iyo labadaba wallah aclam wsal allah wslm cla nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi wslm